الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii lixdan iyo sideedaad ee ka mida min صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala qaala اlimaam bismi اllaahi الرaxmaan الraxiim kitaabu الطahaara wuxuu kitaab yahay طahaaradii sheekhu raximah اllahu tacaala wuxuu ku bilaabay طahaaradii qabla kitaabi الsalaa intuusan kitaabu salaa sheegin ayuu طahaaradii baabaystay ama baab u guntay iyo kitaab tartiibka fanniga ah ee ta'liifkaana keenaya lianna tahaaradu waa shard lisalaa washarduna waa muqadamun cala almashruuc tartiibka fanniga ah muslim in loo sheego oma baahno marka taqdiimka shay shay laga hormariyo ilaa lix baa lagu sheegaa marka taqdiimu bidaat iyo biabiica yaa ka ah marka taqdiiman birutba washarafna waa la sheegaa ilaa lix qaab baa la sheegaa taqdiimku inuu noqdo ay qolyaha kalaamiyiintu ama manaadiqadu ama ay sheegaan qol iyo usuuliyiintuba minha waxaa ka mida ah taqdiimu الsharطi aطahaara waa sharطi lisalaa salaaddii dib buu sheekhu u dhigay wuxuu soo hormariyey aطahaara maxaa ilahay shardiga lala yimaadaa intaan lala imanin mashruudkii iyo shaygii shardiga iska lahaa aan lala imaninbaa shardiga lala yimaada intaasi marka waa waa taqdiimka kitaabu طahaara sheekhu uu hormariyey sidaas weeye midda labaad طahaaradu waxaa weeye waa shay aad iyo aad qaali oo qiimo badan haddii caqligeenna naloo daayana طahaarada innagaaba dhihi layn waa mashruuca caqliga bini aadamka dadka caqligoodu saliimka yahay ee fitradoodu aysan shaashoobin dadka ayaga haddii loo bandhigo aطahaara waxay odhan lahayeen waa shay wanaagsane hal la sameeyo in badanna waxaynu tilmaanay shareecadu waa wadcun ilaahiyun lixiraasati اdunya lixiraasati اddiini wa siyaasati اddunya shareeca maxay tahay waa wadcun ilaahiyu waa shay alla subxaanahu wa tacaala uu keenay oo soo dejiyey ilaahaa soo dejiya waa ilaah xakiima oo caliima oo mustaslix ah waa alla xikmo badan waa alla cilmi badan waa alla doonayo subxaanahu wa tacaala dadka wanaagooda maa yuslixuhum fii diinihim wa dunyaahum idan ashariicatu wadcun ilaahiyun loo keenay loo dejiyey lixiraasati اddiini wa siyaasati اddunya diinka in la ilaaliyo dunidana la maamulo lagu maamulo amarka ilaahi subxaanahu wa tacaala alaa lahu اlkhalqu uumidda iyo unka allah iska leh wاlmru talada iyo maamulkana allah iska leh adduunkan allah abuuray dadkana allah iska leh subxaanahu wa tacaala wixii dadkan lagu dhaqi lahaa ee lagu noolaan lahaana allah soo dejiyo soo raaciyo subxaanahu wa tacaala calaa ayati xaal aطahaara cinda alcuqalaa aلطahaara cinda alcuqalaa wa axsanu axwaali اlkhalqi uunka iyo aadamaha nool xaaladuhu ku sugan yahay xaaladda ugu wanaagsan waa markuu nadiif yahay ma tahay mise maaha cinda kulli saaxibi طabcin saliimin wa caqlin mustaqiim nin walba caqligiisu fayow yahay dabeecadiisu iyo khariisadiisu iyo masaajkiisuna uu saliim yahay inuu nadiif yahay iyo inuu usgagaysan yahay keebuu jecel yahay inuu nadiif yahay marka axsanu axwaali اlkhalaa'iqi wa aطhaara yastaxsinuha kulu caqlin saliimin wa طabcin mustaqiim taasi waa mas'alo muran ma laha masalada labaad kuwa fitradooda ee aafooday ee shaashooday ee wasakhda iyo usgaga iyo nijaasada ka dhigtaba shaqada ee maqabaystayaasha ah ee mashanlaystayaasha iga daa nimanka waa kharibmeen waxaa laga hadlayaa aadaamo quman baa laga hadlayaa kuwa ayagu marka waxaan leenahay agtooda waa maxay axsanu axwaalihim wa annadaafatu wاطahaara axsanu akhwaali اlkhalqina waa maxay axsanu afcaali اlkhalqi wa aqwaalihim wa almuhuulu bayna yaday اlkhaaliq wاlmuxsini ilayhim xaaladahaada iyo aqwaashada iyo afcaashada qabato waxaa u qiimo badan allihii khaaliqa ee ku abuuray inaad hor joogsato adoon muujinayo inaad addoon u tahay ma tahay mise adduunyada markaad fiijisanaysa iyo markaad ragle howlo kale xilliga aad isula qiimo badanta adugu waa goorma waa markaad rabbigaa hor taaganteed aad baryayso addoonnimo iyo boqor iyo sayid axsanu marka afcaali اlkhalaa'iqna waa maxay waa almuulu bayna alkhaaliqi rabi اlcaalamiin haddaba waa yahay afcaashaada iyo waxaad qabata hadday u wanaagsan tahay alla inaad hor istaagtood barido xaaladahaada labis iyo nadaafadna ay u qiimo baantahay markaad nadiifka iyo daahirka tahay goorma alla la hor istaagaa subxaanahu wa tacaala marka la tukanhayo soo ma aha haddaba tahaara loo baahan yahay shareecadu axkaamteeda iyo masaa'ilkay dejinaysa hamoodin iska dhig hawshu ma aha waxay ku socotaa siyaasa xakiima cilmi ku dhisan ilahay muxuu walaqad ji'naahum bikitaabin hee fasalnaahu calaa cilmin fasalnaahu fafaanibasa lama dhihin fasalnaahu calaa cilmin axkaamtan cilmi iyo xikmad bay ku salaysan tahay haddii alla kufahansiiyena ku fahansiiyena ka mahadi oo ka shuguri hadaad garan waydana waxaad ogaataa axadka dejiyey ee iskale xugumka inuu yahay alla caliim oo xakiim ah, mustaslix ah aadamuhuna inta badan shayga iyo falka haduu ay garan waayaan ujeeddada ka dambaysa inta badan ma laqaan waxayse ku kala tagaan ninna liqidla'aantaasuu qarsadaa oo waa isdhiibaayo ilaahaybu u hoggaansamaa ninna makaroon fasanka taagay buu noqdaa hadihi abiicat اlbashar bani aadamka dhaqankiisaasaa iska ah shayga hadday sababkiisa gartaan iyo ujeeddada ka dambaysa way qaataan hadday fahmi waayaanna way inkiraan inta badan laakiin markaad og tahay axadka xukumkan iskale inuu alla xakiimo caliima yahay maxaa laga rabaa fahan ama fahmi horta qaado oo qaayib ilahay inuu kuu furana raadi qur-aanku tusaaleyin buu hawshaa ka bixiyay nabiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam min aclam alkhalaa'iqi buu ahaa waa nabi macsuumo mursala min rabbi alcaalamiin walaalkii khadir baa fal sameeyey uusan fahmayni ujeedada ka dambaysa fa ankara nabiyulaahi khadir waraajixu annahu nebi inuu yahay waa min xayu daliil muxuu sameeyey doon bad kacaysa oo saa u xawaaranaysu alwaax dhan la kacay nabiyulaahi muuse waa qoonsaday wuxuu hi ma dadkaad halligaysaa waa sidee seed wax ku wadaa nabiyow maxaalilahu suuragal ma aha markii xikmadii loo sheegay ma ogolaaday mise waa ka murmay waa ogolaaday waxyar baa la socday kura ciyaarahayu madax fujiyey nabillaahi khadir nabi muuse waa adkaysan waaye culu waa ka dartayba tii horaaba dhaantay marka xikmadii loo sheegay ujeeddadiina waa ogolaaday derbi qaloolan ayuu toosiiyey qolyo bukhalo ah oo gun ah oo ka seexday nabiyulaahi muuse hawshii waa aqoonsadee tacliiq markii xikmadii loo sheegayna waa ogolaaday waa miaal bay kugu filan haddii aadamihii dhexdiisiba ay samayna afcaal iyo falal adiga kaa qarson xikmadoodii aysan kuu muuqanin marka lagu cadayana ay ku cadaan maxaad mooda famaa baalu axkaami rabbi alcaalamiina wa afcaalihi allah subxaan qaadirka axkaamtiisa iyo afcaashiisa say xikmalaan u noqonaysa weligaa marka hawshaaska caqligaada xunka yuusan ku deeqin shareecada ha qodqodin ha farfaraynin idabdarrada iska ilaali ardaalimada diineed aad iskaga ilaali almuhim xikmooyinka meesha ku jira waxaa ka mid tahaaradu ay leedahay muhimadeeda muhiimka jiddan meesha ku jira waxaa ka mid a caqliga annaga haddii naloo daayo waxaan dhihi horta tahaaro shay la sameeyo u qiimo badan tahay aadama wuxuu sameeyona alla inuu hor istaagaa u qiimo badan haddaba markaan alla hor istaagayno waa inaan jidhka dhan dhaqano shaahiduhu min min almaxsuusi wاshaahid waa maxay midkiin hadda markuu raba in macquula ama ugaas ama xero sultaan inuu tago ama wasiir ama madaxweyne muxuu samaynayaa susu isku tuurayaa saabuun buu iskala daalayaa kadib dharka u quruxsan buu diyaarsanayaa barfuunnuu isku jabinayaa ciddiyuu iska jarin jirin buu iska jarahayaa timihii buu soo habaynayaa asagood moodi inuu aroos tegahayo iyo guriga ka baxahaya hadi waa fira hariiza bashariya wey caqligiina haddii naloo daayo on alla subxaana wa tacaala hortegayno on dahaaro qaadayno waxaan dhihi lahayn ha la qabayso mar walboo salaad la tukanayo laakiin ilaahay waa raxiim waduud ah miyaan awoodi lahayn weysadii baa laisu kari la'yahay waa lagu soo wicwadaadow nairobi way qabowdahay ma iska gebagabaysan karaa war waa sidee weysadii shantii wakti baa laisku kari lahay oo weliba shareecdu ku ogolaatay inaad duhur iyo casar iyo cishiiyo xataa shantaba haddaad ku tukan karto hal weysood adigu awoodo aan dhib lahayn marka laga tago habeen ma lasoo wada joogi karaa hay dambayso ilaahay xataa noomadeenna wuxuu ma awoodaan waxaan idinka rabaa afar xubnood inaad dhaqdaan keliya wejiga madaxa oo biyo loo taabsiinayo labada gacmood lugaha soo afar xubnood maaha afar xubnood wixii kale waa tawaabic sandaarsi iyo luqluqasho iyo howlaha tawaabic wey usuushii weysada waa afartaa tiir min alxikma waxaa ka midoo laguma dhi waxaa lagu faray inaad dhaqdo xubno daahir ah oo muuqda xubno baatina dhaq laguma dhihi adinka horee muuqdaa la yidhi biyaha mari ilaa dhudhunka kore iyo bawdida fuulinka tag laguma dhihi xadxayda laguma dhihi intan jiqilka inta badan bannaan baa saa u mari muruqa gee laguma dhihi iyo dirin nafs shay wa min xikmat illaahi subxaanahu wa tacaala haddii la odhan lahaa gacmaha hala dhaqo oo lugaha hala dhaqo wejiga hala dhaqo madaxa hala dhaqo biyaha lagu shugo haddii goor dharkaa qoyi lahaa soo maha dharkaa qoyi waad wasakhoobi boodhka baa kugu qaban qamiiskaad galabta la soc berila noqon maysid madax waxaa le biyaha lamid yaan la dhaqin hada min raxmati arxam araaximiin axkaamtoo dhanba ba waxay ku dhisan tahay xikam iyo masaalix iyo raxmo rabbi subxaanahu wa tacaala afartaa xubnoodee la dhaqahay waxay beddel ka yihiin jidhkii dhannaabay matalayaan jidhkii dhannaa ayay matalayaan madaxii dhaq laguma dhihina gacanta mari baa lagu yidhi maxaa xubnahan loo maagay waxaa lagu leey xubnahan wejigaa u qiimo badan wejiguna waa camalka ugu qiimo badan buu qabto alluu u sujuudaa waa inuu nadiif yahay gacmuhu waad cuskanaysaa waa in la dhaqo lugaha waad ku taagan tahay waa inaad ayaguna la nadiifiyo madaxu korkiisu saxarka iyo waa in laga qaado allaad hor taagan tahay saa looga qaado isagoo gacantaa yarta qoyan baa ku filan axkaamtan oo dhan waxay ku dhisan tahay xikmatu axkam اlxaakimiin waa waa cibaadaadkii lagu lahaa waa hayru macquulati اlmacna maxaasinu اlislaam iyo makaarimu shariica wax la koobi karaa maaha aan ka rabo waa maxay xugum walbo alla uu dejiyo wuxuu leeyahay xikma baaliga calimnaha aw lam naclamha marka inaad qabuushood qaadataa lagaa raba baabu fadli lwuduu'i imaamku wuxuu yidhi waxa uu baab yahay waysada fadligeeda waysada fadligeeda xadaanaa isxaaq ibnu mansuur ibnu almarwasi waa ardayga axmed iyo isxaaq masaa'ilka weydiin jiray xaafidka ahaa wey xadaana xabaan ibnu hilaal abu xabiib albasri dhowr goorna waynu soo maray xadaana abaan waa ibnu yaziid alcataar albasri xadaana yaxya yacni ibn abi kaiir aطaai albasri ana zaydan ibna salaam buu u jeedaa ibna abi salaam ayaa xadaahu u sheegay yaxya u tabiyey xadiidka muxuuna oga tabiyey wuxuuna yidhi ana aba salaamin abaa salaamna in badan baan kusoo marray kutub sunan waa mamtuur alxabashi ninkii mamtuur alxabashi la odhan jiray ayaa lagu naanaysaa abaa salaam waana zayd ibnu salaamkaas awowgii wey zayd ibnu salaamka awowgii wey xadaahu wiilku awgiya wuxuu u sheegay oga tabiyey can abi maalik alashcari abi maalik alashcari hunaa waa alxaari ibn alxaari alashcari dhowr abu maaligoo ashcari afaraa jirta ninkan sida sawaabkaa waa wadaad dambe mutaakhira oo shaami oo dimishq oo saxaabi ah marka alxaari ibn alxaari baa le alxaari ibn alxaari abi malik alashcari lahu xadiiثaan fii saxiixi muslim laba xadiid keliyu ku leey fi saxiix muslim xadiidkan iyo xadiid kaloo inoo iman doona qaala qaala rasul lah sal sl rsulka ilahi wuxuu yidhi aلطuhuuru weyse qaadadku aلطuhuur hadda waa falkii ama masdarkii ataahuru bilma baa hunaa loo jeeda iyo la halmaala sharuliimaani iimaanka nuskii weeye in la weyse qaato iimaankan hadda waxaa roon in la yidhahdo salaada loo jeedaa salaada ayaa loo jeedaa wadaadaraxme iimaankii guud baa loo jeedaa iimaankii guud ayaa loo jeeda maxaa yidhi iimaanku sidiisuba ku salaysan yahay nadaafad badani oo daahiri nadaafad baatin ah halkaasay toogteen waxay dhi aلطuhuuru shadru اliimaan iimaanku waa laba qaybood afcaal daahiroo lala imanayo oo lagu nadiifiyo daahirka iyo oogada kore lagu nadiifiyo iyo iyo nadaafad qalbi ahoo baatinka lagu nadiifiyo nifaaqa iyo shirkiga iyo xiqdiga iyo xasadka aad kaga aad kaga nadiifowdo marka idan weysadii waxay noqotay طahaara badaniya daahiray noqotay iimaankii kale ee weynaana wuxuu noqday طahaara baaina qalbiya niman halkaasay mareen laakiin weysada in laga dhiga salaada ayaa wanaagsan wamaa kaana lahu yudiica iimaanakum oo kale wاlxamdu lilah shadrada marka looga jeedaa waa kala dhigaale waa laba iyo labo qasab inay isla ekadaan xagga tirada iyo qadarka wاlxamdu lilah allow la mahadiyana tamla'u lmiisaana miisaanka qiyaamihi xisaabtay buuxisaa wsubxaan allah ilaah la nasaho subxaan lah la yidhaahdana iyo walxamdu lilaahi allah mahad iskale layd tamla'aani ayaguna miisaankay buuxiyaan aw tamla'u waxay midood buuxisaa oo tasbiixda ama taxmiidka ah maa bayna asamaawaati waalardi ceriyo dhul inta udhaxaysa yay buuxiyaan haddiiba la miisaami lahaa oo la beegi lahaa intaasay buuxin lahaa ajirkooda iyo tawaabkooda wsalaatu ilaaho loo tukadana nuurun waa iftiin iyo nuur weeye wsadaqatu ay ahay wax loo baxshana burhaanun waa xujiye gar xujo u ah inaad mu'min tahay maxaa yeelay sadaqada iyo waxbixinta inta badan waxaa bixiya dadka ahlu iimaanka ah. waa dhoweyd bay qolya calmaaniyiina daraasa ku sameey maraykanka waxay dhaheen waxaan soo ogaanay daraaso aan wadnay lix sano waxaan soo ogaanay dadka masaakiinta ee meelaha fadhiya homleska iyo dadka noocaas cidda waxsiise wax u tuurta boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waxaa wa dadka alla aaminsan ama ha noqdeen muslimiin ama kristan ha noqdeen qolyaha malaaxidada ilaahay ma jira yidhaahdaa ama abeeciya wax ka dabareey shuuciyiintii w la halmaala shilma ma bixiyaan xaqiiqo wey wax la ogyahay wey munaafiqiintu sadaqa ma ogolo inay dadka sirahayaan mooyee dadka ahlu khayrka ahlu sidqiga ah ee waxayaa inta badan wax bixiya wاsadaqatu burhaanu ay xujatun calaa iimaanika wa sidqika shayga xujajka iyo dalaa-ishuna inta badan marbay takhallufaan yacnii ruux baa wuxuu iskaga dhalan karaa deeqsinimo dabiica khariisiyo isagoo gaalow saa wax u bixeen cutuurhaya mu'minoo iimaan fiicanna lagaagoobu noqonaya gacan adag buu noqonaya marbay kharaa'is noqotaa waxaa laga hadlaya waa qaacida aqlabiya hadii inta badan iimaanku wuxuu ka qayb qaataa inaad wax bixiso ilahay agtiisa aad wax geysato marka wasadaqatu burhaanun ay xujatun ayaa u wanaagsan in leedahay calaa iimaanika yowma alqiyaama iyo haddaba wasabru dulqaadkii gegsigo loo gegsado daacaadka iyo maqaadiirta iyo macaasida laga sabrana diyaan waa iftiin nuur weeye wlqur'aanu qur'aankuna xujatun gar weeye laka adiga kuu dooday maalinka qiyaama aw calayka aduu kugu doodi ama qarinay abukaata kaa doodo weeye ama waa kugu doodo qur-aanku kullu naasi dadko dhan yaqdu way ka lahaan weye waa abiica bashariya nin walba aroorti waa dhaqaaqahaya minhum waxaa ka mida baa'icun mid gadahaya nafsahu naftiisa gadaya oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ka gadanaya bimacnaa acmaashii khayrkayd la imanaya fa muctiquha xoraynayo naar iyo jahannama ka xoreeyo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala naftiisa ka iibsaday aw muubiqa mid halaagay oo shaydaan daba rooray markuu waagii baryaba ku dhaqaaqay macaasi iyo dunuub iyo wixii ilaahay uusan raalle ka ayn maxaa yeeley intaadan axkaamta aadan sheegin tarkiib baa yaa wanaagsan shareecaduna labadaasay ku soo tarkiib iyo wacdiga lagu sheegana waa tarhiib iyo tarkiib ayib marka aطuhuuru wayse qaadadku waa shadruliimaani iimaanka o dhan nuskii weeye salaada kala barhkeed weeye bimacnaa lagu dadaalaa loo jeedaa axkaamtan kale ee xadiidka ku timid faahfaahinteeda arbiciinka ugu laabta ilaa xadiidka waa taqaanaan arbiciin baa nafta lagaga soo gooyey isagaa laga muraajacinaya wadaadahoo dhan baa ahriyay labtirkay waanigi laqbayn jiray waagaas wixii xadiidka ku jiran waxun baan ka tilmaannay baabu wujuubi ahaarati lisala wuxuu baab yahay wujuubi ahaara ahaaradu inay waajib tahay lisalaad saada loo dahaara qaato furuucda yararka ee ku saabsan alfaada xadiidka ee qolyaha fiqiyaad ka hadla ay aad u farfaahiyaan ama ay ku mashquulaan kuma mashquulayno maqaasida waawaaya axaadiista kitaabka umbaan intaan kitaabu ahaara ama axkaamta dhex soconno ku mashquulayna in sha allahu tacaala xadaanaa saciid bn mansuur waqutaybatu bnu saciid wa abu kamil aljaxdari fuday bn xusein dhowr gorbaad soo martay abu kamil aljaxdari magaciisa fuday bn xusein baa la yidhahdaa wlafdu lafdigaan sheegi doonno imaamku lisaciid saciid mansuur baa iska leh abu cumaan alkhuraasaani saaxibu tafsiiri wsunan qaaluu wadaadaha waxay yidhahdeen saddexda ah xadaana abu cawaanata magaciisana waad soo marteen wadax bn cabdillahi lashkuri can sidaaq bni xarbin can muscab ibni sacad ibn abi waqaas azuhri qaala wuxuu ihi taabicigaas dakhala cabdullaahi bni cumar abu cabdiraxmaan ayaa u galay cala bni caamirin cabdullahi bni caamir ninkii waaliga ah amiirka ahaa ayuu u galay yacuudu asagoo booqanaya wahwa ibnu caamirna mariidun uu buko uu jiran yahay cabdulaahi bni cumar inta xadiidka ku leh fi saxi muslim laba boqol iyo laba boqol iyo laba xadii ayb ibnu caamir huwa yacuuduhu idan qis uu xadiidkuu leeyahay muslim asagu soo gaabiyey waa inagii soo maroonayna muslim min adabi waxaa ka ah, wa manhajihi inuu ku hormaro lafdiga ee urursanaya maqsuudka baabka zawaa'idda kale waxay alfaadda wadatana iyo riwaayaadkana dibbuu u dhigaa markii la booqday cabdullahi bni cumar waxaa la socday dad kale oo fara badan markii loo galo ninka amiirka ahaa fajacaluu yunuuna calayh wabnu cumar saakit walihii la socday ayaa waxay bilaabeen amiirka inay ammaanaan oy u duceeyaan waa dhaqanka la yaqaana haddii nin boqoro ama amiiroo xanuunsanoo la booqday nin walba wuu bantooqmahayaa waa la yska gadahayaa ayib markaasuu wuxuu yidhi ibnu caamir wuxuu yidhi ya aba cabdiraxmaan maa manacaka an taquul cabdiraxmaanow waa la wada hadlo nin ii duceeyey nin ammaanaba waa un la darooriyamay adagu maxaa kuu diiday inaad wuxuun tidhaahdo ma ducadaada igaga ma ammaantan yartaa culays kuga ah riwaayo kale ibnu cumar markuu saa la yidhi wuxuu uhi amaa innii lam akun biakashihim walaakina الnabiy sal ly slam qaal wuxuu yidhi anugu khaa'in ma ihi oo xaqaad mudan tahay kaama dhakarhayo dhagarowna ma ihi laakiin nabigaan ka maqlay xadiidkanaa ii diiday inaan kuu duceeyo ninka intaa odhan kara amiir waliba nin badan wuxuu ah aalim waa ninkan ayib dulmi badanna lagu sheego tarjamadiisa ka akhriye waxaa weeye ninka taa odhan kara waa kuma usuushii diineed baa lagu tumay iska daa oday loo duceeye xanuunsane usuushii diineed baa intii lagu tuntaa weliba lagu faanahayo faqaala wuxu uhi ibnu caamir alaa tadcu llaha lii ya bna cumar ibna cumar oo ilahay maadii barid maayo ducaysid qaal wuxuu hi inii samictu rasuul اlah sl ly slam yaquul rasuulka ilah labaan maqlay laa tuqbalu salaatun salaad lama aqbalo biayri ahuurin biayri ahuur daad in la kordha baa wanaagsan hadda waa ii godan tahay dhiba ma laha maxaad ii dhigan idinku kulligiin waa idin wada godan tahay ayb dhib ma lah laa tuqbalu lama aqbalo salaatun salaad biqayri طuhuurin waysela'aan lama aqbalo walaa sadaqatun sadaqaan lama aqbalo min huluul khayaana ka soo jeeda min uluul alligu hunaa waa in aad maal iyo hanti ka xadood ka qaato haniimadii oon la qaybinin macnaha u khaaska huluulku waa midka waxaa kaloo lagu idlaaqaa macnaa caam aho wax walboo la xaday isagoon xaqiisii laga bixinin wuxuu idhi ibnu cumar wa kunta waxaadna ahaydoo amiir ka ahayd cala albasra basraad amiir nabigu wuxuu yidhi salaad lama aqbalo waysela'aana sadaqa khayaana ku dhisanna lama aqbalo amiirna waad ahayd bulo basraad amiir ka ahayd isku qabo muxuu u jeedaa xuquuq badanoo bini aadan baa kugu maqan xaq ilaahay baad ku tumatay daalim faajira tahay wey idan ducaduna waxay baahan tahay baarimo ay ku duusho ma kugu khasaarinaya inaan kuu duceeyo ibnu cumar hawshaa waa adkeeye way adag tahay hawl adag weeye ayb hadalku waa moodin hawl sahlan alimaam tirmidi xadiidkana ku bilaabay jaamiciisa waa awalu xadiiin fii jaamici tirmidi oo ogtihi waa inaga soo maray markaasuu wuxuu hi tirmidi hada alxadiiu asaxu shayin fi lbaabi wa axsanu shayin fiih xadiidkan waa xadiidka ugu saxiixsan uguna wanaagsan ee ku yimid in tahaaradu ay shardi tahay lisixati salaa sidoo kale aan la aqbalaynin sadaqa ku dhisan khayaano axaadiis badan baa ku timid ninkii intu xoolo soo xado ama soo dhaca ama soo booliyada kadibna sadaqaysta wuxuu ka heli ma bal dembi baa looga qoraya annagu waa ka noolaanaynaa qolya hadhow intay xaaraan ku shaqaystaan oo xoolo qarbudaan masaajidda keenahay waan ka qaadanayn laakiin asaga wuxuu ka helay ma jiraan la gelin maayo meelahaas danaha kale ee muslimiinta lagu qaban ama xaashiyaha masquulaha lagu isyeystaa lagu gadi ama masaajidka lagu dhaqi wasakda iyo waxaas baa lagaga dhaqi laakiin masjidka dhismisa la gelin maayo ayib asagu laakiin wuxuu ka helay ma jiraan baa looga qorahaya idan xadiidkan xadiid aad iyo aad u qiimo badan weeye macnuhu xambaarsan yahayna waa macna mujmac calayha in weysadu ay shardi u tahay lisixati الsalaa waxaa weeye waa masale khilaaf ku jirin cinda اlqudra cinda alqudra horaana waynu soo maray maqaasida iyo wasaaishu waa in la kala qaado shuruud waa min baab alwasaa'il shay walbo shardi u ah shay maqsid wasiilo u ah la awoodi waayo wuu dhacaa haddii la awoodi waayo wuu dhacaa haddii hadda weysadii iyo gebagabadiiba la awoodi waayo ruuxa muslimkaa salaaddii maqsuudkayd buu tukan oo la iman hadii qaacidatu shariica waxa laga hadlahayo laa tuqbalu salaatun bikayri طahuur waa cinda alqudrati in marka la awoodo wey haddii la awoodi waayo salaada way asixi lamana soo celinaya sida raajixa min aqwaali ahli اlcilmi oo musan iyo khayrkiiba ay ku tageen walaa sadqa min huluul way soo noqon doontaa kitaabu sagaad oo sadaqaan ku gaari doonnaa ayadoo wax kusii mashquuli mayno tan horon baa ina khusaysa salaad lama aqbalahayo bikayri طuhuurin iyadoon la طahaaro qaadanin طahaarada hadda laga hadlahayana imaamka xadiid kale u keeni doonaa in sha allahu tacaala ibn cumar xaggee buu ka keenay hada min diqati fahmihi wa fiqhi fi اdiin salaaddii lama aqbalayo haddaan loo weyse qaadanin o sadaqana ma socoto haddaan meel xalaala laga keenin wey salaaddu waa duco waa ducaau anaa'in wa ducaau mas'ala inaad alla ammaanayso tfaalla ammaanayso iyo inaad si toosa ah u baryayso iyo rukuuca sujuudda laftigeeda ducaah alla way aragtaa adaga dartaabaan u foorarsanhaya oo u sujuudahay dhulka isku dhigaya haddii maxad iga sugi weye qabo naarna iga badbaadi marna ruuxa ishaa laga baryaa marna af baa loola baxaa ma mise ma ah somaaliya waxay yidhahdaan walaalkaa kuud kala arka looma sara joogsado wubu ku arkaa inay qax qaata ood kaa taallo ninku gaadhsiiyey oo wax kugu simay tol nin wax isii kugu sima isagoo u heli kara inaad barida kugu kalifay isagoo waxaya ninkaasi waxaa idinka dhaxeeyo uun qaraaba qansax taayib waynu isfahanaan u malayn idan salaada oo dhan baa waxay tahay duco ducaduna waa laba qaybood ima ducaau mas'alatin wa ima ducaau anaa'in ayib idan imaamku wuxuu leeyahay haddayba sidaas ay noqotay inaan kuu duceeyena waxba ka socon mahayo wey shan marka aan nacfi lahaynna waxba ka socon mahayaan buu ujeedaa lanna wuxuu tilmaa qaacida la odhan jiray wasiiladu haddaysan maqsuudkeeda xaqiijinaynin saqatat alwasiilatu idaa lam tuxaqiq maqsuudaha saqatat maxaa ruuxoo loogu baryahayaa oo ilaahay loogu tuugayaa in dembigiisa lagu dhaafo in loo naxariisto wanaag idan waxaa kugu qumay wey maanic diidahaya in laga aqbalo ducada lagu aqbalo ducada marka maxaan kugu lugayn wey marka maxaan kuugu lugay in badan hawsha waynu ka hadal qaacidada iyo hawlaheeda macnahaasu imaamku tilmaamaya walidaalika in salaadu weysadu ay shardi u tahay iyo tahaaradu waa masala mujmaca min xayu اljumla bal hiya waa macluum min addiini bidaruura furuuc kaloo khilaafa ha ii dambeeyaan walidaalika saa darteed baxanafi waxay yidhaahdeen ninkii tukada kas u asagoo weyse aan qabin oo bilaa ahaar ah salaad tukada waa kaafir bay dhaheen lanna waa mutalaacibun biddiin waa mutalaacib biddiin shaygu shareecadu ay weynaysay ay qadarisay waa in la qadariyo salaadda waa maxay shay mucadama fi ddiin ilaahay subxaanahu wa tacaala marka la hor istaagayo waa inaad ku hor istaagto calaa wa axsani tahaara saa adoo kari kara oo biyo iyo gabagabah caraba heli kara haddaad kas u tukato kaafir baa ta yidhaahdeen shaaficiyaa ka niqaasha ku bariiqdeen nawowi meeshaa waa ku bariiqday raxmat ullaahi tacaala hawl aanan tuhunsanayn hadda ka hor aanan ku tuhunsanayn baana ka soo baxday wuxuu yidhi wa daliiluna ana alkufra biاlictiqaad wa hada almusalli ictiqaaduhu صaxiix soo maarta dhibaatada meesha ka timid idan imaamku waxaa ka muuqatay marka inuu yahay waa jahmiyun fii mafhuum اlkufri mafhuum الكفر halkan hoose fiiriya walow sallaa raggiina haysta sharxa waad fiirin marka ixtijaajkaas ayaaba ka liita doodii wadaadaha qaarkood ay yidhaahdeen masale khilaafiya weeye ijmaac ma jire iyo masalada waxay u baahan tahay in la taxqiijiyo howlahaasaa ku filay laakiin inaad la aaddo ma akhad jahmi aad la masalada waa khatar wey wuxuu idhi ninkan tukaday isagoo weysela'aana kas u tukaday biyihiina faraxa ka qaaday aan gebagabaysanin issoo dhariijiye ilah hor istaagay lama tagfiirin karo markuu u badan yahay bui waa aatim maxaa yeelay gaalnimadu waxay ka asaxdaa ictiqaad ana alkufra bilictiqaad ay yataxaqaqu bilictiqaad wa hada almusalli oo tukaday mutacamidan bikayri wuduu'inna ictiqaaduhu saxiix idan waa maxay ra'yu ahli sunna waljamaca xataa imaamu shaafici kutubtiisa fuqaau shaafici asxaabi اlwujuuh qarnigii afraad dabayaaqadiisa shaaficiyada timid iska ilaali ilaa man raxima rabbii waa muta'ahiruun bifikri jahmin safwaan amaa shaafici ardadiisii ardada ardadeedii loodkii saddexaad intaaba waa dad ka badqaba weeye bidacdi xumayda ama jahmka tajahumka ama mucsilada ama baktiga ilahi baa ka marka shaaficiyadu waa madaahibta ugu dhib badan wey markaad baabkan marayso intii qarniga afraad wixii ka dambeeyey waxaa la wareegay madhabka maamulkiisii iyo matalidiisaba ashaacira la wareegtay saa darteed kutubta horey salafku qoreen shaaficiyada in lagu daabaca ama lagu taxqiijiyo lagu sharxa waa yar tahay waxaa laguu celcelin kutub dama mutaahiriin leeyihiin adoo moodaya marka inaad shaafici tahay yo waxaad soo bixi ashcari geesa waaweyn aad iskaga ilaaliya hawsha ayada aad iskaga ilaaliya madhabkaanaga ogu dan hawsha ayada waxaana dhaama qolyahan xanafiyadu xanafiyadu irjaac ulfuqahadoodi bay ku socdaan wax yar mooye waagi dambey inxiraafku yimidna way kala jabeenoo wii maa bilaada ma waraca nahri ahaana baqow waxay baaqi ku noqdeen cala alirjaac اlfiqhi wixii mashriqan kale soo jirana waxay noqdeen maaturiidiyo ama muslim maaturiidi bay raaceen jahmiyay noqdeen xanaabiladu waa nimanka ugu roon waa nimanka ugu run wey lanna xilligii inxiraafku batayba waxay yeesheen niman aariyiin ah oo axmed madhabkiisa ka saara baaldhiigga ka gura iyo shilinta kadibna halkiisa ku daaya annagu marka waa maalikiyaduna shaaficiday ku dhowdahay way ku dhowdahay ama waa dhaamaan labadaa mid un wey almihim waxba ku mashquuli mahaye warkaa iska ilaaliya xasru اlkufri biاlictiqaad waa ariiqatu jahmni safwan ama الsalaf الصaalix ahlu اlأhar wاlfiqi ana اlkufra yataxaqaqu biاlficli wa biاlqowli wa biاlictiqaad mid walbana iskii iyo xaqiiqatan buu kufri u yahay sida iimaanku u noqonayay qowlun ictiqaad iyo camal maxaa yeelay kufrigii iimaanku waa didaani ama waa naqiidaan yataqaabalaani taqaabul asalbi wاliijaab kan wuxuu ka asaxu kana ka asaxaa maadaama marka aad soo taqriirisay iimaanka waa tasdiiq alqalbi faqad aad tidhi waxaad ku qasbanta inaad tira kufriguna waa adtakdiib alqalbi ama waa intifaau tasdiiq alqalbi taa iska ogaada marka lagu sii mashquuli maayo almuhim masalada uu xadiidku tilmaamay waa masala macluum min addiin bidaruura xadaana maxamed musanna wabnu bashaar qaala waxay dheen wadaadaha labada ah xadaana maxamed bnu jacfar gundar xadaana shucb bnu xajaaj xaa waxadaana abubakr bn abi shaybata xadaana xusein bn cali aljucfi an zaaida zaaidada waad garanaysaan waxaan idhi laysa fii muslimin ilaa zaa'ida ibnu qudaamat athaqafi abu salti soo maynan soo marin qaala abu bakr wuxuu yidhi wakiicun wakiicna waa noo warramay waxay ka dhigan tahay xadaanaa abubakr nabi shayba soo maynan soo marin meesha xuseen baad ku cadfaysaa xusein bni caliy abubakr nabi shayba laba sheekh ka qaadanaya xadiidka xusein bni caliy can zaa'ida iyo wakiic can israa'iil qaal abubakr wuxu abi shubata waxadinaa wakiicun baa noo warramay can israa'iil yaa imas ismutaabiciye marka shucbe iyo zaa'ide iyo israa'iil iyo israa'iil kulluhum saddexdooduba israa'iil zaa'ida iyo shucbo sanadkii u horreeyey ahaa can simaad bay ka warinayaan kulluhum bihada alisnaadi sanadkan kale ku tabiyeen can bimili bimili xadiidi saabiq xadidka hadda ad soo marteen uu soo hormariyey sheekhu xaddaana maxamed raafic الnaysaabuur alqushayri qaala wuxuu uhi imaamkaas xadaana cabdالrazaq bn hamaam الsacani saxib abu bakr xadaana macmar ibn rashid abu curwa can hamaam ibn munabih akhi wahab ibn munabih laba noo walaala aweeyaad qaala wuxuu yidhi marka hamaam haada maa xadaana abu hurayra kani waa ku noo tabiye abu hurayra nooga tabiye can muxamadin rasuuli illaahi sal allahu calayh waalih wasalam muxamedkii rasuulka ilaahay ah nooga tabiyey fadakara wuxuu sheegay abu hurayra axaadiiuu sheegay minha uu ka mid ahaa waqaala rasul s sm laa tuqbalu salaatu axadikum midkiin salaadiisa lama aqbalo idaa axda hadday weysadu ka jabto xataa yatawadaa ilaa weyse qaato tuqbalu salaatun biayri ahuuriya tana isku mid ah kanaana ka sii cad guud bu ahaa oo wuxuu noqonayay qabays iyo weyseba waa noqon karay maxaa yeeley qabaysku mar la aantin salaada la aqbalayni waa markuu yahay xadaثuakbar la rafcinaya waa garanaysa kana hoos buu u degay laa tuqbalu salaatu axadikum ida axdaa xataa yatawadaأ alwudu huna wa alwuduء الsharci wuduءa sharciga waa laba qaybood biyo in lagu weysaysto iyo in cara lagu weysaysto xadiidka abi dar fi sunan waynu ku soo marray khaasatan fii sunan الnasa'i waxaynu ku soo marray aلsaciid الطayibu wuduء اlmuslimi carada wanaagsan waa weysada ruuxa muslimka ah hadduu biyo waayo ida lam yajid ilma waynu soo marray idan mafhuum اlmawduuci cinda shariica waa maxay waa laba shay inaad ku weyse qaadato biyo iyo imaad ku weyse qaadato aad caro ku weyse qaadato idaa axdaa alxada baa hunaa inoo yimid xadadku saddex macnaa lagu iطlaaqa alxada macno guud hortaan hormarino kul maa yuujib الطahaara xada waa la yidhaahdaa wax walbo طahaaro waajibiya ama qabays ha waajibiyo ama weyse ha waajibiya gebagabaysiyi xada waa la yidhahdaa intaa markaynu ka soo tagno macnaha guuda saddex macnaa lagu iطlaaqaa nafs اlkhaarij waxa soo baxay xada waa la yidhahdaa shayga soo baxay kaa yimid ee kaadida iyo saxrada iyo madida iyo manida iyo wixii la halmaa neefta iyo nafs اlkhaarij xada waa la yidhahdaa haddaan marka nafsulkhaarij xadad ku fasiro oo wixii soo bay aan xadadan idhaahno meeshu ka baxaya hilibkii geela iyo wixii la halmaa inay weyse jabiyaan laakiin markaad tidhaahdo xadadku waa maa yuujibu ahaarata waa ku jiraa hilibka geela waa ku jira ila weysu waajibiyaa iyo ahaaro waajibiya dhib malaha waxaa lagu idlaaqaa nafsu lkhuruuj xadadkii inaad tidhahdo waa khaarijka soo baxo nijaasadan timid baa xadad la yidhahdaa iyo inaad masderkiiyo falki dhacay oo nafsulkhuruuj aad xaddi way dhacdaa maxaa soo hadhay macno saddexaad oo ka loo badan yahay ah waa maxay waa almancu almutaratib min nafsi اlkhuruuji aw اlkhaarij shaygii markuu kaa yimaado nijaasta ahaa ama falkaa uu dhaco waxaa laga reebay oo laguu diidayaa axkaam kitaabka qur-aanka ma akhrin kartid maalan salaad ma tukan kartid kan ma samayn kartid in xadadka la yidhaahdo almancu اlmutaratib min nafsi اlkhuruuji aw اlkhaarij maxaa lagaa mancinaya min asalaati wa naxwiha baa lagaa mancinaya kaana xadad waa la yidhahdaa mancigaasaana u badan oo marka hore waa inagii soo nidhi alxadatu waa maa yuujibu aلطahaarata wixii طahaaro waajibiya wuxuu kuu diidayaa inaad salaad iyo wixii la halmaala aad fooda geliso macnahaasaa wanaagsan fuqahaduna ay u badan yihiin haddaan dhahno marka xadadku waa almanc almutaratib min nafsi اlkhaariji ama min alxadai aw min alkhuruuji aan dhahno waxaan leenahay haddaba tayamumku waa yarfacu اlxadaa maxaa ruuxii markuu gebagabaysto maxaa u bannaanaanaya wixii loo diiday gebagabaysi horteed baa u bannaanaan ruuxuu markuu weyse qaata maxaa u bannaanaan wixii horaan laga mamnuucay haddaba tayammunku waa kalmaa'i yarfacu alxadaa kalwudu waliaadam wadamo muta'ahiriina oo qaba biyaha mustacmalka inaysan daahir ahayn bal ay nijaasaba yihiin war laga sheegay waliyaa isku sheegay inay zuhaad iyo caarifiin bilah waxay dhaheen xadiidku macno saddexaad afraad baa jira oo waxay dhahdeen xadiidku waa macno afraad baa jiro waa maxay waxay dhaheen waa waa xukm muqadar calى اlacضaaءi kalmaxsuusaat waxay dhan waa xukmi muqadar ah oo xubnaha fuulaya markay weysadu ka jabto jirkaada waxaa saaran bay dheen waxa ishaadu aydan qabanaynin laakiin haddii kashfigii xijaabka lagaa qaado aad arkayso markaad weyse qaadatana shayga aad iska daliigta iska hoobisada biyihi ku dhachaya biyuu way sumaysan yihiinba nijaasada xisiga sida loo arko wax lamidoodan arkaynin baa jirkaada saara marka waa xukmi muqadar ah cala alacdaa la dareemayo ka nijaasaati اlmaxsuusaat marka taasna waxay u baahan tahay daliil suyuuddi baa ka qoro oo ku bixiyo hawshaa sugo xasanla ma ah ayib xasanla ma ah muhiimaddu waxaa wey ama alxadid waxaa tiraa waa nafs اlkhaarij ama waa nafs khuruuj اkhaarij oo masderkii ficilkii ka dhig ama waa almanc mutaratib min nafs اkhuruuj oo salaadii lagu diidayo wixii la halmaala macnahan baad ka dhigaysa waxaa inoo soo hadhay masale muhiima ah meesha ku jirto khatara markaan maraynay cumdahana waa sharaxnay kitaabu tirmi waan ku sharaxnay khulaasadaan idin sheego ra'yi masale usuuliya khilaafiya jirta hunaa waxaad haysaan laa tuqbalu horana waynu soo maray xadiidkii abi maalik alashcarina waynu ku soo maray cafwan xadiidka cabdillahi bni cumar baan u jeedaa kan abu hurayra waynu ku haynaa laa tuqbalu cinda اlusuul nafyu اlqabuuli hal ystalzimu cadam الصixa aw laba masala khilaafiya nafyu اlqabuul shaygaa ilaahay ma aqbalayo shareecadu ma aqbalayso lama aqbalayo lama yeelayo hadduu sharcigu ku yimaado qabuul la'aantaasi ma ka fahmaynaa inuu shayga asixin oo uu buroo baail yahay nafyu اlqabuuli hal ystalzimu nafya الصixati am la ama ow la baa la isku hayaa wadaadda waxay dhaheen nafyu اlqabuul waxaa ka dhalanaya oo ka laasimaya shayga inuusan asixin bidaliili hada اlxadiiث oo maxaa yeelay nebigu wuxuu hi midkiin salaaddiisa lama aqbalayo ilaa uu weyse qaato ninkii aan weyse qaadinin salaaddiisa waa baaطila biاlijmaac cinda اlqudra haddaba marka nafyu اlqabuul istalzama muxuu keensaday salaada inaysan asaxayni xadiidkii caaisha ku darbay dhaheen laa yaqbal salaata xaa'idin ilaa bikhimaar haweenay qaangaadhoo baaliqa ah salaadeeda la aqbali maayo haddaysan is-asturin cawrada haddaan la asturin salaadeedna waa baala nimanka halkaasay mareen waa ra'yu jumhuuri اlmutaqadimiina min asalaf wاlkhalaf oo ana nafya alqabuuli yastalzimu nafya asixati cadam asixati shaygii ma asixin niman kalea waxay yidhahdeen maya nafyu اlqabuul haddii la shayga lama aqbalayo bal yastalzimu sixatay yidhahdeen shaygu inuu asaxay baabaa ka dhalan bay la diidee lama aqbalin la yidhina waxaa weeye ajir ka heli mayso lagala hawaabin maayo oo maxaa u daliishateen naga dhegaysana axaadii dhowra xadiidka koobaad nabigu wuxuu hi addoonkii sayidkiisa ka carara salaad laga aqbali maayo ilaa uu sayidkiisa u soo laabto waxaana lagu ijmaacay yidhaahdeen addoonkaas salaaduhu u tukado oo dhan inay asixeen oon qadan laga rabin haddaba nafyu lqabuuli yastalzimu asixata aqbali la'aantana waxaan ku xambaaraynaa ajir iyo hawaab ka heli mahaye laakiin way ka gudday way ka dhacday salaadii soo qadee la odhan mahayo aakharana salaad loo qabsan mahayo uu ka tegey laakiin bilaa ajir weeye salaaddu de cibaadaadka laba shayba loo gol lahaa o in dalabki iyo la imowda ay ka hadho iyo in lagaa awaabiyo labada maqsuud baa laga lahaa mid buu waayaya midna waa ka ansaxaya daliil saddexaad naga qabsado o ninkii khamre cabba laga aqbali maayaa salaad ilaa uu toobad keeno shaaribulkhamrigu wixii salaada uu tukadayna way asaxaday soo qaleen la odhan maayo salaadii aad tukatay maalinkaad khamro cabba laga bilaabo ilaa aad ka toobad keenaysa xadiidkaa naga qabsada ninka caraaf u taga oo wax weydiiya salaas laga aqbali mahayo intaasu xadiid bay fooda geliyeen waxay dhaheen marka nafyu اlqabuuli yastalzimu الصixata ama laa yastalzimu الصixata waa laba ra'yi qaacidadii in badanna aan soo sheegnay baa marka xaakima ah hiya almufasila idaa dukira lafdun fi sharci wajaba tatabacu nadaa'irihi fii mawaaaridihi in badanna waa sheegay qaacidadaas haddii lafdi qur-aanka ku yimaado ama sunnada ku yimaado ninka baaxidka ah ee nebiha waxaa laga rabaa baad dabagelaysaa meeluhu ku yimid dhan ujeeddada wax looga jeedo hadduu hal macno ku wada yimaado waxaad dhahaysaa istiqraa lafdiga waxaa looga jeeda sidaa iyo sidaa bidaliil waxaan dabagalay weedhaa meel walba kitaabka rabbigay kaga timaada ama sunnada kaga timaada macnahaasa laga wadaa idaa warada lafdun fi sunnati aw اlkitaabi wajaba tatabucu nadaa'irihi fi mawaaridih xukunka saxdaa markaasaad gaari kartaa ayib halkan marka waxay noqotay waxaa la yidhi waad khaldanti nimankii horena waa khaldameen nimankan dambena waa khaldameen markaan lafdigan laa yuqbal iyo laa tuqbal aanu dabagallay laba macnay kala noqotay labay noqdeen laa tuqbalu salaatun iyo wixii la halmaala labay kala noqdeen oo marna waxaa way nafyu اlqabuuli yastalzimu nafya sixati marna nafyu اlqabuul laa yastalzimu nafy الsixa maxay tahay had iyo goor waxaa layidhi laga aqbali mahayo hadday macsiya la xidhiidhsatay nafyu اlqabuuli laa yastalzimu nafy اsixa waad eegaysaa meeshuu qabuul la aqbali mahayo meeshay ku timid baad eegaysaa ninkan la yidhi wax lagaa aqbali mahayo dembi uu galay miyaa uu galay meeshu hadduu ku jiro ou yaallo waxaa loo jeedaa laga hawaabin maayo ajir ka heli maayo laakiin camalka wuu ka asaxay axaadiitaaso dhan halkaasda ku xambaari ninka caraaf u tegey addoonka sayidkiisa ka cararay kii khamro cabbay kulligood maxaa la xidhiirsaday macsiyaa la xidhiirsatay nin sayidkiisaba ka baxsado waa cagareeb baxaayow ah e, ninna haddii caraaf u tegoo lasku hay uu ku gaaloobay ku gaaloobi maayo maxaa ii soo hadhay muxuu ahaa kii kalena ee sheegnay ninna khamruba ka dhargay waa ninka baasha fuudahaya idan macsiyaa la xidhiista marka waxaad leedahay nafyu اlqabuuli ida اqtarana bimacsiyatin he fariisiyaqaacida waa idin sheega soo fiirinine laa ystalzimu nafy الصxa nafyu اlqabuuli ida اqtarana bimacsiyatin laa ystalzimu nafy الصxa lanna masaa'ilka mar baan sheegaynaa marka la sheego un qabta soo noqnoqon mahayo hadii korna sharx kama gaadho ayib maxaa kuu soo hadhay nafyu اlqabuul ida lam yaqtarin bimacsiya waxaan leenahay ystalzim nafya asixa oo buطlaan tanoo kale wey waxaa la yidhi ninkii weysaysan waaya salaadiis waa baطla dembi ugaal lama sheegi waa baailaan leenahay ma asaxayso haweenaydii salaadeeda aan qaadanin xijaabanin salaad ka asixmi dembi kale gesha lama sheegin baطla idan nafyu اlqabuuli ida lam yaqtarin bimacsiyatin istalzama nafy الصixati wاlbuطlaan labadaa qaab bay axaadiistu ku yimaadeen ee nusuusta sheegtay nafyu اlqabuulka marka in xaggee ka timid qaacidada ka soo baxday tatabucu nadaa'ir labada dariiq bay ku kala socotaa ninkii yidhi marka waxay keentaa buطlaan hadiyo goorna xaqii qayb ka miduu ku dhegay ninkii yidhi hadiyo goor buطlaan ma keentana qayb ka miduu ku dhegay sawaabkuna waa atafsiil tafsiilkana waxaa keenay in kelimada la dabagalay meelahay ku timid fi shariica inay hadda ay baan u aan iskaga tago marka ayada xataa yatawadaa ilaa weyse marka xadiidkan masaa'il badan baa ku jirta masaailka u qiimo badan waxaa ka ah in salaadu ay ku burayso bilxadai ikhtiyaaran wadiraaran lianna shardigu waa min axkaami alwadci maxaan oga jeednaa hadda adoo taagan oo tukanaya oo salaaddii ku adoon iska dhaagayni hadday neef kaa timaado ka warrama salaaddii waa baala ma tahay mise maaha haddii ma doonina neeftu ina iga timaadee maanaa doorta mukhtaarba ma ihi takliifkana waxaa loo shardiyaa inaad wixii doorato ood maagga u samayso waxa leeya shardigu waa min axkaami alwadci laa min axkaami اtakliif nebigu wuxuu ina yidhi shareecadu waxay tihi ninkii waxaa laga hela salaadiisa waa ka kac ikhtaara am lam yakhtar utura aw lam yuara dhaqankaasay iska leedahay nawaaqidaa sidaa ah annawaaqid baa dhaqankeedu sidaa yahay adoo le xoogow kaadida aad kuma dhibaysa iska tug hadhow baad kaaji doontaaye baa in yar tiskaasoo tidhi weysada ka kac wey ayb idan nawaaqidu nafsa shay nafsa shayga ama doora ama ha dooranin waxaa weeye mar hadduu naaqid yahay khiyaar la'aan buu salaada kaaga jabaysa waxaa kaloo xadiidka ku jira weysadu inaysan u waajibaynin cafwan likulli salaa salaad walba weyse waajib ahayn ba laga qaato waa muhim ku jirta maxaa yeelay lianna haayadu in badan baynu soo mara alghaayatu lianna maa qabla alghaayati mukhaalifun lima bacdaha xataa iyo waxa ka dambeeya wuu ka duwan yahay wixii ka horreeyey nabigu muxuu yidhi midkiin salaadiisa la aqbali maayo ilaa uu weyse hadduu weyse qaato wixii ka dambeeya waa xugum weysela'aan horteedna waa xugum ayib haddaan weyse qaato boqol salaad ku tukada in la aqbaliyo xadidku nas yahay mataa mise ma aha lianna maa bacda alghaayati mukhaalifun limaa qablaha xugum laba xugum oo naqidayn ay qadanayaan weysela'aan wixii ka horreeye waxaa weeye waa baatil wixii ka dambeeyena waa saxiix haddaba salaad aan weyse ku tukaday walow sidaa weysada duurka noqoto tii casarka noqoto way buraysaa oo ma asaxaysa maxaa looga baahan yahay daliil lanna xadiidka waa inay asaxayso oo la aqbalayo oy soconayso mafhuumkaa markaas daliilka waa ku jira ayb waxaa kaloo ku jira de in xadiidkan uu xoojinayo xadiidkii hore macanihiisu uu xoojinayo isdaba taagan yihiin baabu sifat wa kamaalihi wuxuu baab yahay qaabkii loo weysa qaadan lahaa iyo amaal wuu iyo weysada dhammayska tirayd qaabkay ahayd xadana abu aahir axmed bnu camrin ibni cabdilaahi bni camr bni sarxin waa u abtiriyo imaamku maxaa yeele waa horaa kugu dimaysa abu aahir marka inaad ilowduu ka baqaayaa kitaabu liimaan dhexdiisa iyo <laughs> maraan dhoweyn baa inoogu dimaysa abu aahir marka hadda waa in loo abtiriyo abu aahir axmed bni camr waa sheekh bnu khusayma oo muslim waa nin caana marar badan xadii abu aahir bay odhan wadaadu wadaadkan wey وxرمة بن يحيى تuجيبي قاaلا waxay labadaa wadaad أخبرني بن وهب بن عبدالله عن يونس بن يزيد الأيلي عن شهاب الزهري أن عطاء بن يزيد الليث المدني أخبره wuxuu u sheegay أن حمران بن أبان حمران بن أبان baa la مولى عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه أخبره wuxuu u sheegay mowlihiisu xمراana عفوا أخبره wuxuu u sheegay xمران عطاء عطاء buu u sheegaya أن عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه dacaa inuu codsaday بوضوء weyso biwaduu'in way soo codsaday biyo waa loo keenay wey fatawada'a markaasuu wayse qaatay fahasala wuxuu maydhay imaamku kafay labadiisa cabbuu maydhay alaa maraatin saddex goor buu dhaqay uu farxashe wey farxalashadiibu saddex goor farxashe uma madmada waa luqluqday wastanara fiif buu yidhi wey istinaarku asalkiisu inaad sanka biyaha ku qaado fiiftaa dambe ee biyaha daadanaysaa istinaarka la yidhahdaa marka hore jidiisana marka maxaa loogu gaabsaday waa kalaam baliiqa iijaaz liana alstindaara yastalzimu alistinshaaq bi'ii buu fiif soo yidhi macnaheedu horaan buu jiiday wey horaan buu jiiday way wada sheegaan dhiba ma laha wastanara waa fiifsado oo fiif bui iska soo daadshay uma intaa kadib asla wuxuu dhaqay imaamku wajha wejigiisibuu maydhay aa maraatin saddex jeer uma asla yadahu lyumna gacantii midig buu maydhay ila almirfaqi ilaa laga gaaro suxulka ama jiqilka alaa maraatin saddex goor uma hasala yadahu lyusra gacantii bidixuu maydhay mila dalika sidoo kale waa maxay saddex goorna waa maydhay suxulkana waa gaadhsiiyo uma masaxa ra'sa madaxiisii buu gacanta idan tira lama sheegin jumhuur ahlcilmina sidaasay u badan yihiin madaxu hal la masixi madaxu hal mar umbaa la masay sida gacmaha labalaba goor iyo saddexba loo dhaqo asagoo hal mar umbaa sunno ah ra'yu salaf saalix walfuqaha waa sida ama annaga shaaficiyada iyo wadaaddo yaroo cataa iyo iyo waxaan leenahay waa la mid xadiidkanna ikhtisaar baa ku jira riwaayaad kalea sheegaan leenay iyo axaadiid kale dagaalka ma sahlan uma qaala wuxuu yidhi kadib cafan uma intaa kadib hasala wuxuu dhaqay imaamku rijlahu yumna lugti midig buu maydhay ilalkacbayni aan qabyada laga gaadho kacbayn lug walba wxuu dhaqay weeye anqabyadeeda labada ah midna de bannaanku jira midna guduhu jira kacbaynku waa labada anqo midna hadda soo jira midna bannaanku jira ayib laba magac bay kale leeyihiin meeshaa kuraankurta un weeye tan kuusan iyo halkan iyo kale sooma garanaysaa lug walba marka waxay leedahay laba kuraankurood bay leedahay ama laba anqow bay leedahay ama laba oday ka boohis bay leedahay miyaanu isfahn ayb wuxuuna xadiidku marka xujo u yahay ra'yu jumhuuri alculamaa wa ahli اsunna waljamaca shiicadaa waxay dhaahdaan lug walba waxay leedahay hal anqaw lug walba waxay leedahay hal anqaw wa arjulakum ila alkacbayn kacbaynka waxaa loo jeedaa bay dhaheen labada lugoodoo laisku daray slku wuxuu dhh may loo jeedaa lug walba labadeeda anqaw bidaliil axaadiida sunnada maxay ka rabaan dhagartay kuwaamujed waxay u leeyihiin lug walba waxay leedahay hal anqow anqow waxay ku fasirayaan kutan kore lugta lugta markaasaa loo dhiga meeshan kore somaaliya soo taagan ee dadka qaarkii kabtaba ay ka gashan waayaan ee soo taagan taasay u jeedaan anqow kaasay ka wadaan maba aha labadan kura kureed sheegaysaan marka halkaa weeye saa biyaha ugu jid bay kuleeyihiin maxaa lug laga dhaqi layidhi faraha soo dhaq wey cidhib ha taabani faraha soo taaba ku ekee marka xadiidku ayagu baabi'inayaa likulli rijlin maxay leedahay kacbaan baa u ahaaday wy alaa maraatin buu maydhi imaamku wuxuu dhaqay alyusra lugta bidix mila dalika sidoo kaleo saddex goorna waa dhaqay labada anqowna waa gaadhsiiye uma qaala wuxuu uhi saxaabigii cumaan ra'aytu rasuulallah rasuulka ilahi baan arkay sal ly slam tawadaca asagoo weyse qaatay naxwa wuduu'ii haada weysadeedan oo kale imaamnawowi meesha ku yar khaldama wuxuu yidhi nax waxaa looga jeedaa weysadeeda weyse ku dhow maxaa yeele weysada suubanaha lama keeni karo saa darteed ayuu imaamku ka cabiray cumaana naxwa xaafidka wadaadared waxay dhaheen naxwa bas axaadiista qaarkood baa midla ku timid riwaayaad fi saxiixayn wa fi sunan baa ku yidhi midla miliya naxwana waa isku mid maxaa yeele markaad ruux falkiisa aad jilayso tilmaamayso ama naxwo isticmaal ama midle isticmaal qasab maaha inaad keento boqolkiiba boqol ee waa inaad suuro dhawayson baa loo jeeda naxw wuduu'i haadaa weysadeedoo kale mid ku dhow uma qaala subanu wuxuu yidhi intaa kadib uma qaala rasul sal lay slam wuxuu yidhi man tawada'a ruuxii weyse qaata naxwa wuduu'i haadaa weysadeedanoo kale uma intaa kadib qaama istaaga farakaca rakcatayn laba ragcadood tukada laa yuxadiu uusan sheekaynin fiihimaa fi racatayni nafsahu naftiisa biumuur dunya laba ragcadood waad weyse qaadatay si weyse dhammaystiran oo sidii suban u weysaystay ah kadibna waxaa tukatay racatay alwudu labadii ragcadood weysadu ayle waa sunna raatiba waa sunna muakada weysadaa iskaleh ninkii tukan kara haddaa ku dadaalo ufira asagoon markaa aan naftiisa oogu sheekaynin arin adduunyo suuqi iyo sarrifki iyo xaaladihii hawlihii dumarka iyo caruurtii iyo iskuulaadkii howlaha xagga ku soo xidha oo arin aakharoon ka fikira iyo alla hor istaagiisa ufira lahu waa loo dhaafayaa maa hormaro min dembi dembigiisa loo dhaafaya inta hore waa iska caddahay intan dambe laa yuxadid fiihima nafsahu waxaa loo jeedaa bishayin min addunya bishayin maxaa yeele riwaaya khaarij الsunan cafwan khaarij اlkutub sita waxaa ku timid laa yuxadiثu nafsahu bishayin min اddunya ayib riwaayada waxaa soo saaray ibn abi shay fi اlmusanaf cabdullah mubarak fi الzuhdi wالraqaa'iq alxakiim الtirmidi fi nawaadirihi waxaa kaloo fasiro inoo caddeeyey riwaaya cinda طayaalisi laa yuxadiu fiihima nafsahu ilaa bikhayrin ayb ayalis riwaayadiisa riwaayada kale tiri bishay min addunya waxay soo reebtay haddaad umuur aakhira ka fikirayso xaggana salaadda aad wado inaysan dhib lahayn taa waa masalo waxaa kaloo inoo dhiman ufira lahu maa taqadama min danbihi madunuubtii oo dhan horeeyey ee sakhaayir oo dhan baa mise waa salaaddii aad tukatay shalay ee u dambaysay iyo tan hadda aad tukatay inta udhexaysaa loo jeeda riwaaya cinda axmed min alxadii oo xasana ah waxaa ku yimid qufira lahu ma kana baynahuma wa bayna salaatihi biاlamsi idan riwaayadka marka la jamca ka soo baxay salaadda hadda aad tukatay iyo salaaddii shalay aad tukatay inta u dhaxaysa wixii sakhaa'ira dunuubaad gashay ayaa ilaahay subxaana wa tacala kuu dhaafaya ma taqadama min dembi cinda jumhuur ahlicilmi waa asakhaa'ir lalkabaa'ir maxaa yaele axaadiid kala waxay caddaysay salaaduhu inaan lagu dhaafaynin airta lagu dhaafayo hadii laga fogaada abaairta idan jumhuur ahlicilmi waxay ku fasir maa taqadam min danbi min asakhaa'ir ruuxaan dunuub yaryar lahayn sida ambiyadii dadka la halmaalay waxaa weeye xasanaad baa loogu badeli xasanaad baa loogu bedeli ayib ruuxii sakhaa'ir aan lahayn kabaa'irna leh kabaa'irtii baa lagaga khafiifin bay dheh cadaabkeedii iyo waqcigeedii almihim maa taqadam min danbihi wa asakhaa'ir cinda jumhuur ahlicilmi jamcan bayna الnusuus laa yuxadiثu fiihima nafsahuna waa biumuuri اdunya ama biumuur اlaakhirati falaa ba'sa intaa waynu isla faanaan u malaynaya waxaa inoo soo hadhay xadiiu nafsi see wax u yeelayaa dadka soo nagi so xadiu nafsi laysuma qabto waxaynu soo marray haajis iyo khaair iyo iyo xadiiu nafs iyo hami iyo casmi shantaas waxyaabaa laydiin soo sheegay waxaa weeyaan wakhti lagu bixi inaad fahantaan waad ilowdaan waad sii masaxaysaan maaa erta nairobi saa iska waa naqaana dhaqankeeda dhaqankeeda waa naqaana xeraho horta oo dhanba xerta nairobi ugu ron ayib dadka nairobi jooga dadka waxbay dheer yihiin in badan baan fiiriyey marka laakiin jaanisyo badan baa idiin furan xeray wax faa'idaysta wakhtiina ka faa'idaysta nicmada iyo wanaagaad ku haysataan dalkan iyo culummada joogta iyo dacwada ka socota iyo wanaageeda waxaa garanaya ninkii ka taga ruuxu dareemo intuu joogo markaad soomaaliya gaadho ama galbeed yurub aad aaddo ama carabaha aad tagto yaad ogaanaysaa waxa ka jira meeshaan wاlashyaau tatabayanu biadaadiha bay ku cadaanaysa ha isdhiganina wakhtigaa yarkaad haysataan ka faa'idaysta nin maktabad gala nin dadaala wakhtigiina yar ka faa'idaysta ayib waynu soo marray marka haajis iyo khaaطir iyo xadiiثu nafs iyo hami iyo casmi inaan lisu qabanaynin saddexda u horaysa laba ka mid a ah, saddexda u horaysa bilijmac bilijmac oo ah haajiskii iyo khaairka iyo xadiiu nafsi saddexdaa aan laisu qabanayna bilijmac wayna soo marray hamiguna uu yahay mukhtalaf casbiguna uu yahay in laisu qabanayo bilijmac cala taxqiiq lanna qolyaha khilaafka geliyey hami bay ku fasireen qolyaha kan kale khilaaf gelina casmi bay la aadeen laakiin marka la tafsiiliyo oo casmigu gooni loo saaro khilaaf kama jiro hamigaa khilaaf ka jiraa marka khilaafkuna inta badan wuxuu ku yahay in lala aado casmi lanna waa waasita bayna طarafayn hamiga waxaa kala jiranaya casmigii iyo saddexdii kale oo xadiiu nafsi iyo khaair iyo haajis baa kala jiidanaya had iyo goor laba shayna khilaaf baaba galaba inta badan marka xadiiu nafsi see lasugu qabanayaa laguma qabanayo hadda takliif iyo dabi maahee eh. fadiilo la sheegay oo ajir weyn lagu xidhay ayaa la yidhi haddaad adduunye bannaanka ka marto ood ikhlaaskaada iyo hawsha ilaahay aad qaabisho ajirkaasaad leedahay laguma takliifinin lagumana saarin laakiin adaa lagu yidhi marba haddaad sheekayn umuur aakhara ku sheekee haddaad adduunyadii weli qarbudayso haddii salaad mukhlisaa maadan tukanin ruuxdeediba waa daciif khushuuc ma jirto khuduucna macnahaasaa laga hadlay qaala ibnu shahaab wuxuu yidhi raxima allahu tacaala oo xadidka ninkii waranhayea wa kaana culamaauna culamadiisuna waa taabicuuna alkibaar waa saxaaba saxaabi iyo taabicuuna alkibaar wuxuu wax ka wariyo awsaadadana waxbuu ka wariyaa wa kaana culamaauna yaquuluun culama khayr badan culama waxay odhan jireen hada alwuduu weysadan cumaan uu tilmaamay asbaqu maa yatawada'u bihi axadun lisala asbaqu maa weysato u xeeldheer weeye yatawadau bihi uu ku weysaysto axadun li salaad salaad ugu weysaysto weyso axad weysaysto oo salaad ugu weysatay ugu xeeldheereed wey ayib marka kamaalkii weysada ayaa la sheega weeye bilijmaac weysada halla lagama yarayn karo saddexan lagama badin karo hal masalon baa khilaafiye ah ninkii ku shikiyey ma saddex goor baad xubinka dhaqday mise labaa dhaqday buu ku shikiyey jumhuurtu waxay u badan yihiin mid saddexaad buu ku daraya hadday doonto haba noqoto xaqiiqa ahaan ha noqoto tii afraad ha noqoto abu maxamed aljuwayni iyo jamacana waxay dhaheen maya labadu ku gaabsanaya saadaan ugu dhicin bidcadi faman zaada saadaan u noqonin labada ku gaabso horaanba khayrdoon baad ahayd almuhim weysada ugu yarna waa hal mar ta ugu badanna waa saddex goor xubnaha in la dhaqo wixii aan ka ahayn madaxa ile isagu khilaaf baa ka taaganay وxadثna زهير بن xرب قال xadثna يعقوب بن إبراهيم قال xadثna أbي أbي إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد in badan baynu soo maray إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن العوف الزهري عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن عطاء بن يزيد الليثي عن xمrان mولى cثمان أنه rأى cثmaan bu arkoo dacaa codsaday بinاءin weel in loo keeno faafraqa ay fasaba faafraqa waa shubay biyihii buu shubay wey faafraqa almaaa biyihii buu hambooriye ama shubay calaa kafayhi labadii sacab buu ku subay alaa maraarin saddex goor faqasalahuma labada gacmood buu dhaqay uma adhala wuxuu geliyey yemiinahu midigtiisibuu fil inaa weelgeliyey waa ikhtiraaf wuu darsanaya yani tubana kama weysaynin jalamadiy klina kama af banaan buu ka weyse qaadanaya wey famadmada wuu luqluqda wastanara wuusan daarsaday yani fiif buu biyihii iska soo saydhay uma qasala wajahu alaa maraatin wejigiisii wuxuu dhaqay saddex goor wayadayhi labada gacmoodna waa dhaqay almirfaqayn laga gaha suxulada ama jiqilada alaa maraati saddex jeer uma masaxa bira'sihi madaxiisibuu biyihii mariyey gacantii qoyanayd uma hasala rijlayhi lugihiisibuu dhaqay alaa maraatin saddex goor uma qaala wuxuu hi qaala rasul sal lay slam man tawada'a ruuxii weyse qaata naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale ama wax ku dhow uma sallaa tukada racatay laba ragcadood tukada laa yuxadiu usan u sheekayna fiiha min racatayn nafs naftiisun arin adduunya ugu sheekayno uu ilaahay dartii u tukanayay iyo ikhlaas iyo adduunya meel iskaga xidhay qufira lahu maa taqadama min dembihi dembigiisii horeeya loo dhaafaya oo sakhaa'irta ah yaa loo dhaafaya riwaaya muhim jiddan waxaynu ku soo marray fii sunan abi daawuud cafwan sunan ibni maaja oo xadiidka uu leeyahay intaa markuu nabigu qufira lahu maa taqadama min dembihi walaa takhtaruu walaa takhtaruu waa muhiim jiddan lafdadaas lafdadaa marka waa zaa'ida calى xadiidi صaxiixayn sanadkeeduna saxiix bu ah waynu soo maray walaa takhtaru ha kadsoomina wey ila xadiidka ninka maqla waxaa laga yaaba inuu is yidhaahdo sakaa'irta iska bashuuqso maxaa yeelay ragcatayn baa tukan markaas saa loo daadinaya walaa takhtaru ha kadsoomina fadliga ay ajarkaa la sheegay laba ragcadood ninkii tukada asagoo naftiisa u sheekayn oo arrin adduunya aan ku mashquulin saana ku dhammaysta dembigiisii yaraa oo dhan baa laga hoobinoo laga daadin ma maxaa yeelay intaad kadsoontaan macaasida yaryarta ha badsanina ha ku dhicina wey maxaa yeelay salaada ragcataynka hoobinaysa dunuubta waxaa wey waa ragcatayn la aqbalay ma adaa huba in lagaa aqbala ragcataynka adaa iswaaloo yidhi adduunyaan iska celinhayo si fiican baan u tukana ma hubtaa in laga aqbalay oo kii odhan jiray ibnu cumar haddaan ogaan lahaa hal ragcadon ilaahay dartii u tukadoo layga aqbalay aan ogaan lahaa adduunya dhan bay ii waanu tukanaa ma warbaynu in laga aqbalay iyadoo dubduba hadhow in wejiga dhufan doon war u haya ha isdhiganina fadligaa dheeree la sheegayna ha ku kadsoomina is-ilaaliya macaasida iska dhowra alla ah ka cabsado ilahay ka baqaale leh walaa ha kadsoomina bima dukira min alfadli wاlkhayr lanna ma ogidiin in aad salaadaa laydinka aqbalay oo idinka hagaagtay ama shardiga aad oofsateen macnahaas muhiim jiddan wey xadiidka marka lafdigii horun buu la yahay marka intaa bal darsiga caawan ku dayna wallahu subxaana wa tacala aclam